الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku guda aayadihii sheikhulislaam ibnu taymiyata raximah llahu tacaala uu inoo taxayey ee ku saabsanaa asmaada alle iyo ifaatkiisa aayado badan baynu soo marnay waxaa ka mid ahaa wamakaruu wamakar allah ifat lmakri baa laga qaadanaya wa kayda ifat lkayd baa laga qaadanaya ifaadka noocaasa waxaanu ku tilmaanay waa nooc ifaatka ka mida ah. xaalad gaara ah ayaa lagu macnaya maxay waa ifaat muqayada ilaahay lagu sii dayn maayo loo ilaaqi maayo oo la odhan maayo yamkur faqad laakiin waa ifaat muqayada sida nusuusta loogu sheegay baa loogu tilmaamaya alla subxaanahu wa tacaala macnuhu waa maxay macnaheedu waa maxay sibat lmakri wlkayd ya ya ya ayuu ka abaalmarinaya maxay sameeyeen waatayna doonayna wey kaydka macnahiis waa maa dhagaarta macnaheed waa ayb naam ay waay amalkooda yani kii ay sameeyeen umbaa lagu samaynaya kay sameeyeen haddaad ku sheegtay khiyaamo iyaad ku sheegtay ya waxaanu nidhi xagga alle subxaanahu wa tacaala iyagu khiyaano iyo waxbay samaynayeen allana subxaanahu wa tacaala wuxuu ka ciqaabayaa meel aanay ka filanayn aaaa kayd makri loogu tilmaamo yani yucaaqibuhum min xayu laa yashcuruun bal waxaa laga yaabaa in loo nicmeeyo markay xumaan sameeyaanba in nicmo loo sii siyaadiyo caafimaad iyo xoolaba dabeedna ay moodaanba xumaantan ay samaynayaan in loogu sii nicmaynayo sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun wa umlii lahum waana loo kaadinaya nicmooyinna waa la siinaya iyagoo gaalnimada iyo xumaanta kadibna ina kaydii matiin baa ka dambaysa ciaab baa lagu kadinaya marka macnahaas ayaynu ku macnaynay oo looga jeeday waxaynu maanta halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala aayado badan oo shiikhuu tahayo oo ka hadlaya ifaadka la diiday in badan baynu soo tilmaanay kitaabka iyo sunnada ifaadku inay u qaybsamaan ifaat manfiya ifaat ubutiy ifaat all subaanau wataaala loo sugayo iyo ifaat all subaanau wataaala loo diiday ama diidmo mufasala ha noqoto ama diidmo duuduuban ha noqoto waana sida badan waayo qaacidadu waxay tahay alijmaalu fi اlnafyi wاltafsiilu fi lihbaat diidmada in la duuduubo sugitaankana in la sidaasay qaacidadu ahay eh, adilo badan oo diidma tilmaamaysu shiiku inoo taxay wa qowluhu tacaala baa la mida aayaadka tabaaraka smu rabbika diljalaali wlkraam tabaaraka waxa khayrkiisu u ismu rabbika rabbiga magaciis diljalaali rabbigii weyninka u saaxiibka ahaa ay dilcadamati weynaanta u saaxiibka ah iyo wlkraami sharafta u saaxiibka ah oo ilaahay baa sharaf waxa weeye leh waxaa kaloo soo gudagalaya wtakriim allaha wax sharfa waxa weeyaduna waa soo gudagelaysa aayaddan waxaa la tilmaamay tabaaraka ficilka baaraka ayaa laga keenay wasnigan waa hadda ku yimina waa wasni loo isticmaalo shaygu daatadiisa inuu ficilka ugu sifaysay tabaarak yacni ilaahay daatadiis ayaa khayrkeedu badan yahay wa tacaadam wa kaurat barakatuhu wa khayru sidaasaa lagu macnaya barakaduna waa laba waa mid alle subxaanahu wa tacaala ka soo fulayso ficilkiisa ah waata ayaddu ay sheegayso ilaahay baa khayrkii ka soo fulaya batay oo wanaaggiisu uu batay macnaha labaadna waxa weeye barako khalqigiisa ah yacni makhluuqaadkiisa wax ka mida inuu wanaaggiisa badiyo khayrkiisa badiyo kaasina waa macnaha labaad wey oo makhluuqa loo nisbaynayo ka all loo nisbaynayo tabaaraka fahuwa mutabaarik ilaahay waa barakaysanyahi khayrkiisu waa badanyih waa tilmaan alla wey ilaahay daatadiisa iyo lafahaantiisa ayuu wanaagiisu u badanyah ka labaadna waa makhluuqaadkiisa wax ka mida ah inuu wanaagiisa badiyo kaana waxaa laga keenaya isimkiisa mafcuul mubaarak baa laga keenaya mubaarak wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu ilaahay wuxuu iga dhigay mubaarak yani mid la barakeeyey oo khayrkiisu u badany marka barakada allana waa mid daatiya ta makhluuqaadka la geliyeyna waa mid xagga alle ka soo fushay oo alla uu siiyey sidaa awgeed baa bacdu salaf waxay idhaahdeen iyagoo taa macnaynaya waxay idhaahdeen tabaaraka fii daatihi wa baaraka fi man shaaa min khalqihi labadaa macna halkaa lagu koobay tabaaraka fii daatihi wa baaraka fi man shaaa min khalqihi ilaahay daatahanna waa u barakaysan yihi khalqigiisa ciddii uu doonana baraka ayuu gelaya oo khayrkiisa ayuu badiya barakadana alle subxaanahu wa tacaala dadka waa gelaya oo dad buu khayrkooda badiya xilina waa geliya oo xiliyaa khayrkooda la badiy laylatulqadriga ka mida xiliyaa waxa la badiya khayrkooda oo barakadii la geliyey tobanka dilxijo ugu horeeya ka mida waa xiliyo asmaan oo barakatu fi lsmaan waxaa kaloo la geliyaa barakatu fi acima waxyaabaha la cunana waa la barakeeya waxa weeye waxa jira wax la barakeeyey alxabat sawda wtiini wzaytuun waa wax la barakeeyey barakatun fi lashriba waa zamzam oo kale waa biyo la cabay biyaha zamzam nabigu waxa uu ku tilmaamay mubaarak inuu yahay khayrkiisa la badiyey waxaa ka mida ah barakatun fi lmkina alle barakadii inuu geliyo meelo maka iyo madiina waxa weeye in lagu labanlaabayo cibaadada lagu samaynayo wa barakatun fi lmkina marka waxaan leenahay alle wa tacaala waxaa batay khayrkiisa ayaa batay isaga ka fulaya ficilkiisa oo ah. aayadani tilmaamayso tabaaraka taana waxaa ka dhalanaysa marka khayrkiisu u bato inuu khalqigiisa ciduu doonana wanaageeda iyo khayrkeeda badiyo iyo waxa laga helaya uu badiyo barakadu waa labada qaybood wey tabaaraka smu halkan magaca alle ayaa loo nisbeeyey tabaaraka loo nisbeeyey culimmada badankooduna waxay ku macneeyaan yani tabaaraka smu rabbika ay tacaala watacaadam tabaaraka allah tabaarak ladii biyadihi lmulk tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin isku macna ayay ka wada dhigaan culimmada qaarna waxay yidhahdeen waxaa fiican oona sida shaikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay in waxa weeye haddii magaca alle la sheegana in looga jeedo magaca alle meesha uu dego ama la geliyo barakada ayaa ku soo degaysa oo magacii allah wuxuu wataa barakada haddii ilaahay daatadiisa la sheegana waxaa looga jeedaa ilaahay daatadiisa ayaa khayrkeedu badan yahay oo barakaysan marka tabaaraka allaahu wa kaura khayruhu watacaala watacaadam baa looga jeedaa ama tabaaraka smu waxaa looga jeedaa ay xallat ilbarakatu barakadu ha gasho oo ha ku soo degto bismi illaah magaca alle yani wixii bisinka loo qabto baraka ayaa ku soo degaysa waana laynoo tilmaamay wax walba wanaagsan bisinka in loo qabto bisinka in loo qabto qofku hadduu xaaskiisa u tegay bisinkana uu u qabto ilmaha dhasho shaytaan ma dhigo waa barako meel kastoo magaca lagu sheego lagu xuso waxaa ku soo degaysa baraka macnahana waa lagu macnay diljalaali walikraam all waxaa lagu tilmaamay weynin inuu saaxiib yahy waxaana ka dhalanaysa ilaahay in la weynaysiiyo ilaahay in la weynaysiiyana waxaa soo gudagelaysa wax kastoo nuqsaana in loo diido walikraamna iyadana waxaa ka dhalanaya alle subxaanahu wa tacaala maadaama uu sharafu saaxiib yahy dadkana uu sharfo in waxa weeye la ammaano oo la jeclaado ayaa waxa weeye soo gudagelaya wa tacaala facbudhu wstabir lcibaadati hal taclamu lahu samiya facbudhu alle caabud wastabir ku sabir licibaadatihi cibaadadiis hal taclamu lahu ilaahay miyaad u og tahay waa istifhaam laakiin inkaar baa looga jeedaa samiyan wax la magaca oo la mida oo magaciisoo facbudhu wstabir lcibaadati hal taclamu lahu samiya waa aayaadka lagu tilmaamay saddexda towxiid ee kala duwan facbudhu waa towxiid lcibaada ama waa towxiid luluhiy wstabir lcibaadati waa la hal taclamu lahu samiya waa towxiid lasmaai wasifaat aayadda bilowgeeduna waa rabu samaawaati wاlardi wma baynahuma bilowgeedana waxa lagu sheegay towxiidu arububiya ayaa lagu sheegay rabu samaawaati wlardi wmaa baynahuma samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa udhaxeeya rabbigooda wey kii abuuray maamulaya hadday sidaa tahay facbudhu ilaahay caabud fa laysugu xidhay ujeeddadu waxay tahay hadaad alle subxaanahu watacaala rabbinimo aad u sugtay towxiid rububiya hadaad sugtay ilowba ilo waxaa ka dhalanaya in la caabudo cibaadada isaga ayaa mutaysanaya idan towxiid rububiya ystalzimu towxiid aluluhiya wa towxiid luluhiya yatadamanu towxiid rububiya rububiya hadaad sugto wuxuu laaimsanaya oo ka dhalanaya inaad sugto towxiid luluhiya baa laazim kugu ah waxaa i abuuray oo imaamulaya inoolaynaya idilaya kownkan oo dhan iska leh alle subxaanahu wa tacaala taa haddaad sugto waxaa kugu laazimaya alle subxaanahu wa tacaala inaad keligii u cibaadaysato oo towxiidulcibaada aad sugto istilzaam laakiin cagsigu waa tadamun haddaad sugta ilaahay inaad u cibaadaysanayso waxaa kuguda sugan inuu yahay kii ku abuuray ee ku maamulayay ku noolaynaya ku dilayay marka towxiid aluluhiya haddaad sugto waxaa kuguda sugan towxiidu alrububiya waayo waxaad ugu cibaadaysanaysaa waa inuu yahay kii ku lahaa w waa inuu yahay hal taclamu lahu samiyan waa diidmu la diidaya ilaahay cid la inaanay waxa wey jirin waxaanu ku tilmaanay istifhaamka diidmu istifhaamu istinkaar oo macnuhu u dhacayo ay laa yuclamu lahu samiyun ay axadun yastaxiqu mila smihi cid magiciisoo kale iyo tilmaamihiisoo kale yeelanaysa lama oga oo lama hayo waana nafyi duuduuban wey waa nafyi duuduuban walam yakun lahu kufuwan axad ayay la macno tahay wqowluhu tacaala wlam yakun lahu kufuwan axad wlam yakun lahu alle uma sugnaanin kufuwan mid waxa weeye lamida oo u dhigma axadun axadna ma ahaanin iyaduna waa nafyi duuduuban ilaahay kuf u dhigma oo lamida alla subxaanahu wa tacaala malaha oo loo sugi maayo iyo waqowlu falaa tajcalu ootaan idin tilmaamay aayadahan oo dhani waxay ka hadlayaan waxyaabihii alle subxaanahu wa tacaala loo diiday ama mid faahfaahsan ha noqoto oo shay cayiman ha loo diiday tilmaan cayiman ama mid guud ha noqoto sida kufuwan axad iyo hal taclamu lahu samiya wa qowluhu tacaala falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alle andaadan kuwa masayaala oo la wlxaal antum taclamuuna idinkoo og inuu idin abuuray oo uu idin leeyahy ilaahay ha u yeelina ayaddanna waxaa la diidaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cid lamida ah inaan waxaweeye loo yeelay oo aan loo sugayn laa tajcaluu lilaahi niddan yani nadiiran wa kuf'an wa shabiihan wa mumaahilan waxyaabahaasoo dhan waa isku macne ilahay waxa wey loo sugi maayo xagga waxa wey rabbinimada cid ka shabahays xagga cibaadada loo cibaadaysanayo xagga magacyadiisa iyo tilmaamihiis all subxaanahu watacaala cid la mida waxa wey ma ahaanin falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun waqowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida wa min annaasi dadka waxaa ka mida man mid baa ka mida yatakidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii andaadan kuwa masayaala buu yeelanaya samaysanaya yuxibuunahum waa jeclaanaya andaadaas iyo sanamadaas ka xub illaah sida alle loo jeclaado ayay waxa weeye u jeclaanaya waaladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay ashaddu iyaga ayaa ka daran xubban xagga jacaylka lilaah alle ay jecel yihiin min haulaai lindaadihim kuwaas ayay ka daran yihiin xagga jacaylka oo waxa weeye siday muminiintu ilaahay u jecel yihiin way ka daran tahay iyagu siday u jecel yihiin waxa weeye waxay caabudayaan waa macno lagu macneeye yuxibuunahum waa jecel yihiin ka xub sida alle subxaanahu wa tacaala loo jeclaado labada macne ku sugana waxay tahay yacnii waxay samaysteen kuwa ilaahay ay kala mid dhigayaan xagga jacaylka nidigu waxa weeye aayaddii hore ka laga soo hadlayay falaa tajcaluu lilaahi andaadan waa nidi kulliya waa nidi kulliya yacnii ilaahay cid la mida ha u yeelina halkanna waxaa lagaga hadlayaa nidun fii ifa ilaahay waxa weeye cid sifa looga ekaysiinayo waxa weeye ayaa lagu diidaya marka nidigu kullina waa noqdaa jus'ina waa noqdaa yacni ifo sifaatka alle ka mida qofku inuu ilaahay kala mid dhigo makhluuqii oo uu ku simo makhluuqiiyo khaaliqii uu ku simo waa nidi jusiya nidiga halkan lagu sheegayaana waa nidun filmaxaba jacaylkii la doonaya alla subxaanahu watacaala in loo keli yeelo ayaa cid kale lala simaya oo sidii alle loo jeclaanaya aayadda macnaheeda haddaynu dib ugu noqonno awalan waxaa la diidayaa ilaahay cid in la barbar dhigo ama lala simo ayaa la diidaya laakiin aayadda laba macna lagu macneeyey midi waxa uu yahay nimankan gaalada ah waxaa lagu haystaa waxa uu yahay ashirku fi lmaxaba yani ilaahay jacaylkii laga doonayay bay cid kale la wadaajiyeen ilaahay inay jecel yihiinna waa loo sugaya laakiin waxaa la doonaya ilaahay jacaylka inay u keli yeelaan jacaylka cibaadada ah ee sirta ah jacaylka noocaasa ayaa la doonaya ilaahay inay u keli yeelaan sanamadooda iyo waxay caabudayaan bay ku barsimeen oo sidii alle si lamida ayay u jeclaadeen waa shirku fi maxaba ayaa waxa wey ka dhalanaya kaas waa macno lagu macneeyey yuxibuunahum ay yuxibuuna alandaad andaadda iyo masayaashaas ilaahay ay la simayaan way jeclaanayaan ka xub illaah sida iyagu ilaahay u jecel yihiin sida iyagu ilaahay u jecel yihiin bay sanamadoodana u jeclaanayaan wladiina aamanuu ashaddu xuban lilah kuwa iimaanka laga helay baana ka jacayl badan jeclaanta ilaahay la jeclaanayo waayo iyagu jacaylka ilaahay jecel yihiin waxay ku lamaaneeyeen jacayl ay cid kale jecel yihiin ilaahay jacaylkiisa cid bay la wadaajiyeen laakiin muminiinta jacaylka ilaahay jecel yihiin waa mid khaalisa wey oo ilaahay u kala yeeleen sidaasaa muminiinta jacaylkoodu uga batay macnaha waa lagu macnaya macnaha labaad waana macnaha shaykhulislaam ibnu taymiya uu xoojinayo macnaha noocaas inay ilaahay jecel yihiin laakiin jacaylka alle ay cid kale la wadaajiyeen macnaha labaadna waa in lagu macneeyo yuxibuunahum kuwaasi sanamadaa waa jeclaanaya ka xub illaah sida muminiintu ay ilaahay u jeclaadaan ka xub illaah sida ilaahay loo jeclaado ee muminiintu ay u jeclaadaan wladiina aamanuu ashaddu xuban lilah jacaylka ay sanamadooda jecel yihiin iyo muminiintu jacaylka ay ilaahay jecel yihiinna waxaa sii badan muminiintu jacaylka ilaahay jecel yihiin yacni xitaa markay ku keli yeeleen sanamadooda jacaylka waxaa ka xoog badan jacaylka muminiintu ay jecel yihiin alle subxaanahu wa tacaala macnahana waa lagu macnaya laakiin macnaha hore ayaa xoog badan marka ayaddana waxaa lagu diidaya all subxaanahu watacaala xagga jacaylka cid la mida in la sameeyo loo sugo nid iyo nadiir in loo sameeyo ayaa waxaweeye lagu diidaya wa qowluhu tacaala waxaa kaloo la mida qowlkii alla uu yidhi subxaanahu watacaala waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo lam yatakhid aan yeelan oo aan samaysan waladan walad uu dhalay lam yadhadi kuu doona ha noqdo aan yeelan oo aan samaysan walam yakun lahu aanay u sugnaanin shariikun wax la wadaaga fi lmulki xagga waxa weeye hantida iyo mulkiga iyo boqortooyada iyo lahaanshaha walam yakun lahu aanay u sugnaanin waliyun mid u hiiliya min aulli waxa weeye dulli dartii waxa weeye aan yeelan weli u hiiliya wakabarhu weynaysii takbiiran weynaysiin weynaysii aayadan iyadana waxaa lagu tilmaamay nafyi mufasala oo faahfaahsan alla subxaanahu wa tacaala waxaa loo diiday waxaa loo sugay mahad baa loo sugay mahad dhammaanteed inuu iska leeyahy oo keensanaysa wax kastoo wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala in loo sugay kadibna waxaa la faahfaahiyey waxyaabo alle subxaanahu watacaala loo diiday waxyaabahana waxaa ka mida oo alle subxaanahu watacaala loo diidayo inaanu ubad waxa weeye alle subxaanahu watacaala lahayn horena waxaynu u tilmaamay ifaadka alle loo diidaya waa laba waa munfasilun wa muttasil mid munfasila oo alle ka soocan iyo mid muttasila ilaahay marka ilmo loo diiday ma waxaa la diidayaa ifo munfaila mise ifo mutaila ya waa munfasil yani wax alle subxaana watacaala daatadiisa ka baxsan ubad inuu dhalay baa loo diiday ubad inuu dhalay ayaa waxa wey loo diidaya walam yakun lahu shariiku filmulki baa la mida alle subxaanahu watacaala hantida samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya iyo kownkanba cidi lama wadaagto cidina lama lah guud ahaan iyo qayb ka mida toonna walam yakun lahu waliyun waxaa kaloo la diiday alla inaanu weli lahayn laakiin weliga la diidaya waa la qayday oo waxaa lagu qayday weli uu u baahan yahay weli waxaa lagu magacaabaa min almuwaalaati wlmaxabati wاlnusra macaanidaasaa laga keenaa in la isxidhiiriyo iyo in la isu hiiliyo oo ka aad weliga u tahay inaad difaacdo macaanidaasaa ka dhalanaya alla subxaanahu wa tacaala wliya waaley inamaa waliyukum allah warasuul alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay awliye waaley laakiin awliyada ilaahay loo sugaya waa wilaayat lmaxaba waa cid uu alla subxaanahu wa tacaala jecelyahay waa ciduu ka warhayo oo uu xidhiidhinayo oo uu alla subxaanahu wa tacaala difaacayo oo alla subxaanahu wa tacaala uu jecelyahay wilaayada noocaasa bayna allahi wa bayna khalqihi waa sugaya muminiintuna waa awliyada alle allana waa weliga muminiinta weeye waa weliga muminiinta laakiin tan la diiday halkan lagu diiday waa wilaayatun khaasa waa wilaayo waxa weeye gaar ah oo alla subxaanahu wa tacaala uu u baahan yahay oo cidda wilaayadu ay ka dhaxaynayso isu hiilinayaan ay isjeclaanayaan inay tahay ciduu baahi u qabo waxa weeye tan noocaas ayaa la diidaya wilaayaduna sida la yaqaano waa waxa gaashaanbuurta loo yaqaano yani qabaaishu waxay yaqaanaan qofku qof aan la qabiil ahayn inuu gaashaanbuur la noqdo walaa baa la idhahda walaau xilfin baa la idhahda waa baahi laysu qabo qabiilkuna qofka waa u baahany wuu xidhiidhinaya magtuu la bixinaya difaacuu kala qaybgelaya iyaguna waa difaacaya marka ta la diidaya waa ta noocaas alla subxaanahu wa tacaala cidda uu wilaayada siinayo ciduu u baahan yahay maaha walam yakun lahu waliyun min aulli yani dulli uu ku sifaysan yahay iyo dacf iyo taagdarnaan ilaahay waxa weeye weli uma samaysto oo waxa weeye weli waxa weeye malaha wakabirhu takbiira ilaahayna weynaysii marka waxaa lagu diiday halkan wilaayadii alla uu u baahanayay waa lagu diiday ubad inuu dhalana waa lagu diiday waayo ubadka waxaa loo dhalaa waxa weeya in lagu intifaaco baahi baa loo qaba oo qofki wuxuu doonaya ubadkaasi inay u hiiliyaan inay waxaweeye waxtar u kordhiyaan magac inuu ku helo tarantiisu inay hadho oo ay jirto baahi badan buu u qabaa qofku inuu biniaadamka ay ubad dhalo laakiin alla subxaanahu watacaala baahi uma qabo biniaadamka kamaal bay ku tahay laakiin alla subxaanahu watacaala naqsi bay ku tahay wqowluhu tacaala yusabixu lilaah ilaahay waxaa nasahaya oo nuqsaanta ka fogaynaya maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi waxa dhulalka ku sugan oo dhan lahu alle waxaa u sugnaaday almulku hantida samaawaadka iyo dhulalka ayaa u sugnaaday walahu waxaa u sugnaaday oo u mutaysanaya alxamdu mahad dhammaanteed yuxyi alla waxbuu nooleeya wayumiitu waana dilaa wahuwa allana calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun waa mid awooda wey aayaddan iyaduna waxay ka hadlaysaa alla subxaanahu wa tacaala si guud wax kastoo ceeb iyo nuqsaan leh in alle laga fogeeyo waataynu soo tilmaannay asubuux iyo tasbiixdu in lafdiga marka laga eego inay tahay wax la sugay laakiin macnaheedu ay tahay diidmo abbaxa bimacnaa nazaha waqadasa ilaahay baa laga madhnaysiinaya oo loo diidaya oo laga fogaynaya wax kastoo nuqsan leh tasbiixda macnaheedu waa noocaas waa tanziih waa alle in laga nasahayo laga fogaynayo nuqsaan oo dhan laga fogaynayo marka halkaasina waa nafyi mujmalahu yusabixu lilah ilaahay waxaa u tasbiixsanaya oo xumaanoo dhan u diidaya maa fi samaawaati wamaa fi lard ama ha noqoto kuwa ku hadlaya ee sida xaqiiqigaa ah ula imanaya oo bini aadamkii oo kale iyo malaa'igtii ama ha noqoto kuwa waxa weeye aynaan fahmayn wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum sida jamaadaadkii dhagaxaantii iyo waxyaabahii la midka ah. culimmada qaar waxay idhahdeen yusabixu lahu laamtaasi waa laam lkhlaas lahu lmulkuna laamtu waa laam lmilki waa laantii lahaanshaha walahu lxamduna ay alxamdu lahu waa laam lstixqaaq wey yanii ilaahay waxaa u tasbiixsanaya oo keligii u tasbiixsanaya waxa samaawaadka iyo dhulalka ku sugan noocay doonaan ha noqdaan keligii bay u tasbiixsanaya ama tasbiix ikhtiyaariya ha noqoto waa tii muminiintu ay la imanayeen ama tasbiix qahriya ha noqoto oo gaalka laftiisu afka ka diido laakiin hadhkiis ayaa alle subxaanahu watacaala wailaaluhum bilguduwi walaasaal ayaa alle subxaanahu u sujuudaya oo waxa weeye nasahaya oo tasbiixsanaya lahu mulkuna almulku lahu waa waxyaabihii samaawaadka ee dhulalka ku guda sugnaa laamtu hadday dhacdo bayna alacyaani waalashkhaas laamulmilki bay noqotaa alxamduna waa laam dhacday bayna almacaani wadawaat macaani iyo sifaad iyo tilmaamo iyo daatooyin alxamdu lilah allah waa daatu alxamduna waa macna wey laamta dhacdana waxaa la yidhahda istixqaaq baa la yidhahda laam listixqaaq baa la yidhahda wlhu tacaal baa lamida tabaarak wuxuu khayrkiisu batay alladii allihi nazla alfurqaana kitaabka furqaan ku soo dejiyey kitaabka xaqa iyo baailka kala soocay calaa cabdihi addoonkiisa muxamada kusoo dejiyey liyakuuna si uu ugu ahaado lilcaalamiina caalamiinta kownka nadiiran ay mundiran mid u digaya si uu ahaado alladii allihii bay u sugnaatay lahu ay u sugnayd ama lahaa mulku samaawaati wlard samaawaadka iyo dhulalka hantidooda allihii laha walam yattakhid aan yeelan waladan ubad aan yeelan wa khalaqa abuuray kulla shayin shay dhammaantii faqadarahu qadaray taqdiiran qadaraad aa اldي lah mlk الsmaawaati واlأrض saasaa sax sidaan aan ugu marayba sax soo aayad soo ma suuraة اfurqaan bilowgeed naam waxaa laga yaabaa aayaddii hore la dhex geliyey lam yتakhid walada وlam yakun lahu shariik fi اlmulki وlam yakun lahu waliy min اdul taa waynu soo dhaw naam suuraة اfurqaan weeytan اladي lah mulk الsamaawaat واlأrض وlam yتkhid walada isagoo lam yakun lahuna waa la socod wlam yakun lahu shariiku fi mulki wahalaqa kula shay nacam waa la socod marka nuskhadeeday ka dhacda walam yakun lahu aanay u sugnaanin shariikun wax la wadaaga fi lmulki milkiga alle subxaanahu wa tacaala wakhalaqa waa abuuray kula shayin shay dhammaantii faqadarahu waa qadaray taqdiiran qadaraad ayadan iyadana waxaa lagu diidayaa alla subxaanahu watacaala wax ubada inaanu lahayn shariikna inaanu lahayn oo labadii aayadda hore ay diiday tabaaraka aladii tabaaraka macnaheedana waataynu ka soo hadalnay alla subxaanahu watacaala haddii loo idaafeeyo waxaa looga jeedaa yacni barakadii daatiga ahayd ficilkiisa ahayd ayaa looga jeedaa yacni alla subxaanahu watacaala sidiis wanaagiisa iyo khayrkiisu inuu badan yahay inuu yahay mutabaari barakada noocaasana cid kale may siin ee isaga ayaa daat ahaan ugu sifaysan laakiin wixii alla ka soo hadhay barakada ku sugan ilaahay baa siiyey hadday ambiyo tahay wajacalanii mubaarakan haddii ay tahay makhluuqaadka kale sidaa awgeed iyaga waxaa la odhanayaa mubaarak baa la odhanaya waa mubaarak ilaahay baa barakeeyey ilaahay baa barakeeyey barakada cid baa siinaysa sidaa awgeed lama ogola makhluuqa in lagu sheego tabaaraka in loo isticmaalo ama mutabaarig in la yidhaahdo marka makhluuqaadka laga hadlay ilaahay umbaa lagu tilmaamay makhluuqaadkana waxaa lagu sheegaya mubaarak baa lagu sheegaya mubaarak ayaa waxa weeye lagu tilmaamaya waataynu idhaahnaa ciidun mubaarak yacni waa ciid la barakeeyey khayrkeedu badan yahay allah hainooga dhigo ya wax marka la tilmaamayo mubaarak baa la yidhahda waa in sidaa la yidhahda laakiin mabruuk oo aad loo isticmaalo iyada luq ahaan sax maaha mabruuk waa ismu mafcuula ulaaiya baraka ayaa laga keenay awrkiibaa fadhiistay wey marka mabruuk waa fadhiista wey ama laydin fadhiisi ayaa macnaheedu noqonaya marka mubaarak baa la isticmaalaya haddii la doonayo shay in lagu tilmaamo ama lagu ducaynayo wanaagiisu inuu bato baaraka allahu fi kada yubaarikuhu fahuwa mubaarakun fahuwa mubaarakun naam mabruur iyadu iyadu waxa weeye ciidun mabruur ya ciid yani lagu samafala baa loo jeedaa miya waxa ducaa la doonay waxba munaasib ma macnaheedu ma cadda laakiin eh, sacyun eh, xajun mabruur xaj lagu samafalay yani xajka waa lagu cibaadaystaa qofku markuu ku dadaalo ee eh, samafalka ku dadaalo uu sameeyo waxaa lagu tilmaamaya xajka in lagu samafalay sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laakiin ciidda allahu aclam luqaaha laakiin manci kuma sugna agga luada wax manci kuma sugna ciidun mabruur yani macnuhu waa maxay ciid aynu ku samafalayno oo aynu wanaag ku samaynayno macnaahaan wax dhibi kuma sugna wqwluhu tacaala ma takhada allahu min walad ma takhada allahu alla ma yeelan min waladin ubad alla ma yeelan wamaa kaana macahu alla maciisana ma ahanin min ilaah ay ilaahun alle maciise wax ilaaha oo la caabuda ma ahanin mintu waa silo oo waxaa loo sileeyey ama loo ziyaadiyey min baab taakiid xaalada nafyiga min baa la ziyaadiyaa waxaana la doonayaa nafyiga in lagu adkeeyo maa min ilaahin ila allah maa jaaana min bashiir macnahaasay la mid tahay asalkuna wamaa kaana macahu ilaahun ilaahay maciisa ilaah ma ahanin idan xilligaaba yani ilaahay maciisa hadduu ilaah ahaan lahaa ilaah labaad idan la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah kastaaba bima khalaqa wixii uu abuuray walacala waa ka kor noqon lahaa bacduhum barhkood calaa bacdin barhka kale culuwu lhalab yani midbaka kale ayuu u xoog sheegan lahaa allah ilaahay baa ka nasahnaaday camaa yasifuuna waxa ay tilmaamayaan aayadan iyadana ilaahay waxaa loogu diiday waxa weeye laba tilmaamood midii waxay tahay alla subxaanahu wa tacaala ubad inaanu dhalin lam yalid walam yuulad baahina inaanu u qabin ubad inuu dhalo ma takhada saaxibatan walaa walada horaynuu uga soo hadalnay waa mufasal waa diidmo mufasala laakiin waxaa si gaara loogu diiday oo loo sheegay ilaahay baa lagu sheegay wixii lagu sheegay baa la beeninaya oo gaaladaa waxay yidhaahdeen ilaahay ubad buu leeyahy ilaahay ubad buu leeyahy taasaa la beeninaya waa xaaladihii aynu kusoo tilmaannay nafyigu hadduu faahfaahin noqdo sababihiisa waxaa ka mida ah, wax ilaahay lagu tilmaamay in la beeninayo qaalat ilyahuudu yad llahi maqluula baa la mida ullat ydiihim walucinuu bima qaalu waxaa kaloo alle subxaanahu watacaala loo diiday ilaah la mida inaanu alle subxaanahu watacaala kownkan inaanu la joogin wma kaana macahu min ilah dabeedna waxaa la tilmaamay waxay culimmadu ku tilmaameen daliilu tamaanu yani daliil tilmaamaya inaanay suuragal ahayn kownkan laba khaaliq ama laba ilaah inuu yeesho inay mustaxiil tahay inay diidmayso ayuu all subxaanahu watacaala inoo tilmaamay low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata kownkan haddii ilaahyo badan uu leeyahay uu fasahaadi sidan uma nidaamsanaadeen idan waxaa halkaa ku sugan in waxa weeye ilaah keligii oo la caabudo cibaadada mutaystay inuu jiro waa halkan laynoogu tilmaamo all subxaanahu watacaala ilaahyo kale hadday wehelin lahaayeen abcan waxa loo baahan yahay waxay ilaah ku noqdeen waa inuu mid waliba wuxuu abuuray leeyh haddii kale ilaah ma ah haddii mid waliba uu wax yeeshana oo uu wax abuurayna mid waliba wixii uu abuuray buu la tegi laha ladahaba kullu ilaahin bima khalaq mid waliba intiisa ayuu dhinac ula bixi laha markay halkaa joogto laba midunbaa suuragala ah. inay waxaweeye isfahmaan oo ay ku heshiiyaan mid waliba inta uu abuuray uu leeyahay u maamusho iyo inay isfahmi waayaan waana siday u badan tahay hadday dhici lahaydba wax suuragala ah maaha hadday isfahmi waayaan waa laysu xoog sheeganaya dabeedna ka ugu awooda badan baa ilaah noqonaya kuwa laga adkaadayna waxay noqonayaan kuwa alle subxaanahu watacaala u hogaansamo u dulaysan way jiraan dad badanoo ilaahnimo sheegta maa calimtu lakum min ilaahin hayri fircoon baa sheegtay alluu u babacdhigay oo isku dayay inuu ilaahnimo la sheegto laakiin halkuu ku dambeeyey waa la ogaa nihaayadiisii waa la ogaa xaaladaasi waa xaalo oo waxay ku dambaynaysaa haddii laysfahmi waayo in mid waxaweey u dambeeya ilaahay baana soo hadhaya marka cid kastoo ilaahnimo sheegata allah subxaanahu wa tacaala ka awood badnaanay xaalada labaad in waxa weeye la heshiiyo haddii ishkaalka la keeno isagana jawaabtiisu waxay tahay in la heshiiyo lafteeda baqdin baa keentay qof baqayna ilaah ma ah yani markaad qof ka heshiinayso laftaadu waxbaad u ogasha soomaalidu waxay dhaha aynu wada hadalno aanu heshiinna wey labada nin markay isku baaba'ana ay dagaalamaan ayaa dadku waxay yidhaahdaan aynu sugno mid waliba hostuu ka doonaya dagaalku inuu soo dhammaado oo la heshiisiiyo marka heshiis in la doono lafteedu waa dacfi ilaahay uma qalanto marka xaal laba suuragal ma aha kownkan laba ilaah inay ka taliyaan suuragal maaha waxaa ka dhalanaya maalin maalmaha ka mida ah xitaa hadday heshiiyaan mid inuu idhaahdo maanta waxaan jecelah qoraxdu inay ka soo baxdo galbeed inay ka soo baxdo ayaan duulay ka kalena uu idhaahdo bari dabeedna kownku uu khalkhalo oo uu fasahaado sida ilaahay aayadda kale uu ku cadeeyey adilada adilatu tamaanuc baa la yidhahda caalim leyb wshahaadai fatacaala cama yushrikuun caalim leyb alle waa ka waxa maqan og eybka waa allaha og weeye ama eyb mulaqa oo isaga mooyaane cid kale aanay ogayn ha noqdo ama eyb nisbiya oo cid gaaray ay og tahay ha noqdo oo cidda kale aanay ogayn wixii naga maqan ilaahay fatacaala alla waa ka sareeyey camaa yushrikuuna wixii alle ay la wadaajinayeen fatacaala allahu baa iigu yaala laakiin waxaan filaya aayaddu waa fatacaala camaa yushrikuun nacam lafdu jalaaluhu waa khata maطbaciy wa qowluhu tacaala yani halkaana waa nafyi mujmala fatacaala allahu camaa yushrikuun wax kastoo alle lala wadaajinayo alla waa ka sareeya oo waa ka nasahay waa nafyi mujmala waxaa lagu diidaya alishraaku fii rububiyati rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa in lala wadaago ko laba alishraaku fii uluuhiyati cibaadada keligii inuu mutaysanayo in wax lala wadaajiyo ayaa lagu diidaya alshraaku fi asmaihi wa ifaatih ayaa waxaweye soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya alshraaku fii amrihi wanahyi ka wax amre wax nahya ee wax sharciyeeya keligii inuu leeyahy waa in waxa weeye loo keliye wadaagana loo diido alshraaku fii xukmihi lkowni alqada walqadar iyadana in loo sugo yacni waxa uu xukumo kownka inay ka dhacaan in loo keli yeelo oo waxa weeye keligii loo nisbeeyo shantaa dhinacba ilaahay in cid lala wadaajiyo waa laga ilaalinaya wa tacaala baa lamida waxyaabaha ilaahay loo diidayo falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle almhaala kuwa lamida oo lagu matalayo waxa weeye ilaahay ha u yeelina in allaha alle yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin yacnii ilaahay wuxuu ogyahay cidi inaanay la ahayn laysa kamilihi shay lam yakun lahu kufuwan axad ilaahay waa ogyahay wa antum laa taclamuun idinkuna waxa weeya ma ogidin aayadan iyadana nafyi mujmala ku sugan ilaahay inaan loo yeelin cid la mida ah, walam yakun lahu kufuwan axad bay la mid tahay inaan loo samayn cid waxa weeye lagu matalayo lagu shabahayo ama tilmaamihiisa lagu shabahayo ama isaga daatadiisa lagu shabahayo ama afcaashiisa lagu shabahayo waa inaan alle loo yeelin ama aan loo samayn in allaha yaclam waantum laa taclamuunna waxay tusaale u tahay meelaha aynaan alle subxaanahu wa tacaala kaga shabahay waxaana tusaale inoogu filan cilmiga allah uu leeyahay inaynaan lahayn cilmiga waxyaabahaaynu ku kala duwanna sifada cilmiga ilaahay cilmigu ku sifaysan yahay shaamila yaclamu lmumkina wlmustaaxiil wlmawjuuda wlmacduud intaba all subxaanahu watacaala waa ogaya maa madaa wmaa sayati yaclamu ma kana wma yakuun wma lam yakun an low kana kayfa yakuun wixii dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxa suuragalka ah iyo waxa mustaaxiilkii aan dhacayn haddii uu dhici lahaaba siduu u dhici lahaa cilmiga noocaase shaamilka ah ee mufasalka iyo duuduubkaba leh alla subxaanahu wa tacaala isagaa iskaleh bini aadamka cilmigiisuna waa maxduud wmaa uutiitum min alcilmi ila qaliila cidda cilmiga la siiyey dad badan baan la siin inta cilmiga la siiyeyna waxa la siiyey waa wax yar wey marka ayad waxay tilmaamaysaa dhinacna ilaahay inaynaan kala mid ahayn dhinacna inaan ilaahay lagala mid ahayn waxaa ka mida dhinacyadaana sifatul ayaa ka mida qul waxaad tiraahdaa waxaa kaloo ka mida qowluhu tacaala qul waxaad tiraahdaa nebi maxamedow inamaa inkalaaba maaha xarama rabbi rabbigay wuxuu xaaraantinimeeyey oo uu diiday alfawaaxisha dunuubta foolxumadee waaweyn maa dahara minha keeda muuqanaya iyo wamaa batana keeda qarsoomba yani keeda la muujisanayo iyo keeda la qarsanayo labadaba waa la diiday alfawaaxish waa dunuubta waaweyn ee foosha xun leh ee xitaa caqligu diiday walaa tankixuu maa nakaxa aaba'ukum min annisa ila ma qad salaf inahu kana faaxishatan xaaska aabba in la guursado ayaa ka mida walaa taqrabu zina inahu kana faaxisha waa unuubta waaweyne xitaa caqligu diiday haday tahay zinadii haday tahay haday tahay qof xaqdarro in lagu dilo haddii ay tahay khamri in la cabo iyo waxyaabaha lamidka ah waa tii ay lahayd hinda binti cutba ibni rabiica markii layidhi walaa yazniin baycada lagaga qaadayay awa tasni lxura oo gabadha xortahay miyay zinaysataa bay la yaabtay ninkii jaahiliga ahana waa kiilaha kaalika alimu tadhabu bilcuquuli markuu khamriga ka hadlayay waxa weeye dembigu khamriga ayuu uga jeedi tadhabu bilcuquul caqliga ayay tagsiisaa isagoo tilmaamaya inuu naftiisa ka mamnuucay naftiisa inuu ka mamnuucay alfawaaxish kuwaasaa la yidhahda ilaahay waa xarim waalithma dembiyadoo dhanna waa dunuubtii ka sokaysay wey ee qofku uu naftiisa ku samaynayo iyadana waa la diiday wlma ay wlmacaasi unuubtana ilaahay waa xarimay wlbaqya xadgudubkana ilaahay waa xarimay waa unuubtii dadka lagu samaynayay fawaaxish waxaan nidhi waa unuubta waaweyn almana waa unuubtii kale wlbagyana waa unuubtii dadka lagu xadgudbayey hadday tahay waxa weeye tacadi cala acraadi innaas dadka sharaftooda iyo xoolahooda iyo aflagaadayntooda ayaa baqyi waxa weeye lagu sheegaya xadgudubka biayri lxaqi xaqdarana lagu xadgudubo marka baqyigu dhammaantii waa xaqdara weeye sida la ogsoon yahay laakiin biayri lxaqi waxaynu ku tilmaamaynaa sifatun kaashifa waa sifa sii cadaynaysa baqyiga yani bagiga waxa uu yahay oo kale waa xadgudub waana xaqdara wey saasaa looga jeeda laakiin macnuhu ma aha bagigu inuu u qaybsamo laba bixaqin iyo biayri xaqin inuu u qaybsamo maaha bagiga dhammaantii waa bail wey waa i kaashi waxaa kaloo la xaaraantinimeeye waa an tushriku inaad la wadaajisaan bilaahi alle maa lam yunazil bihi sulaana waxaanu xuj usoo dejin asulطaan fi kitaab waa alxuj w maa lam yunazil bihi sulطaana ay xujatan in ilaahay lala wadaajiyo waxaanu xuj usoo dejin waa lamid ilaahay in wax lala wadaajiyaa waxa weeye dhammaanteed waa baail suuragalla ma aha xujo in loo helo ilaahay cibaadadiisa cid kale in lala wadaajiyo wax dhacaya maaha laakiin waxaa la tilmaamaya ilaahay cibaadadiisa in wax lala wadaajiyo ilowba ilow waxaa ka dhalanaya xuja la-aan iyo daliil la-aan inay tahay sidaasaa looga jeeda waa ifatun kaashifa wa an taquuluu yo alla inaad ka tiraahdaan cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi u lahayn aayadan lafteeda waxaa lagu tilmaamay waxyaaba alla subxaanahu wa tacaala loo diiday waxyaabaha waxaa ka mida all subxaanahu watacaala xaaraantinimaynta kligii inuu iska leeyahay waxyaabaha loo diidaya ilaahay in lala wadaajiyo waxaa ka mida inay cidi wax xaaraantinimayso waxna xalaalayso ilaahayoo keliya ayaa iskale idan waxaa la diidaya cid la wadaagaysa ifatu taxriim wa xaaraantinimaynta cid la wadaagaysa ayaa la diidaya waxaa kaloo la diidaya in cibaadooyinkiis iyo waxyaabaha uu keligii mutaysto in lala wadaajiyana waa la diidaya waa tacmiimun bacda takhsiis horaynu usoo tilmaana waxyaabahaan ilaahay lala wadaajinayn shan inay tahay alishraak fi rububiyati fi uluhiyati fi asmaai fi axkaamihi sharciya fi axkaamihi lkowniya antaaba ilaahay lala wadaajin maayo cid kale lala wadaajin maayo marka tushriku waa caam waxyaabahaasoo dhan baan ilaahay cid lala wadaajinay ilaahay shariik baa loo diiday waa nafyu shariik oo aynu ka soo hadalnay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuunna alqowlu cala allahi bilaa cilmin baa alla loo diidaya yacnii ilaahay in laga been abuurto oo waxa weeye sharcigiisa laga sheego waxaanu jidayn ta noocaasana waa mid ilaahay loo diidayo oo alle subxaanahu watacaala laguma been abuurto walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi lkadib iftiraau lkadibi cala allah waa mid alle loo diidaya subxaanahu watacaala oo mamnuuca oo aan la ogolayn ilahay in laga been abuurto <coughs> ayaduna waxay tilmaamaysaa oo unuubtan si gaara loogu tilmaamay inay tahay unuubta ugu waaweyne biniaadamka ka dhacday ashirku waa dembiga ugu weyn saynu ogsoonnahay alfawaaxish iyaguna waa unuubta waaweyn alqowlu cala allahi bilaa cilminna iyaduna waxay ka mid tahay unuubta waaweyn bay ka mid tahay waxaana loo sheegay min baab ataraqi min aladna ila alaclaa alfawaaxish baa la sheegay unuubtii waaweynayd unuubtii baa la sheegay kadib waxaa lagu xejiyey shirkigii baa lagu xejiyey oo ka sii weyn shirkigana waxaa ka sii weyn alqowlu cala allahi bilaa cilm waayo shirkiga laftiisu ilaahay ayaa lagu been abuuranaya cibaadada keligii baa mutaystay haddii cid kale lala wadaajiyo waa qowlun cala allahi bilaa cilmin bay noqonaysa wqowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida alraxmaanu ah. cala alcarshi istawa halkaa waxaynu ka gelaynaa sifat listiwa baynu ka gelaynaa insha allahu tacaala hadalkeeduna waa badan yahay darsiga dambe ayaanu u dibdhigan doonaa insha allahu tacaala hada wallahu aclam wsal allah wslama cla nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslem